bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaab اlxaj baynu ku soo jiray baabu ihlaali الnabiyi wa hadyihi wuxuu baab yahay nabigu siduu u labeegsan jiray iyo hadyigii xooluhu soo kaxeeyey ee uu gowracay xadaanii muxamed بن xaatimin qaala xadaana bnu mahdiy cabduraxmaan buu ka wadaa xadaanii sulaym bnu xayaan can marwaan aar marwaan alasqarna waa la magaciisana khaaqaan baa loo yaqaanaa abu khalaf albasri can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu ana caliyan ibna abi aalib saxaabiga cali ah qadima min alyamani yaman wuxuu kala soo galoo kala yimid xajkii wadaaca ayuu xoole kala yimid asaguna ka soo galay qadima wuxuu ka yimid maalyaman yaman buu ka soo galo hadduu waali ka ahaa daacina ka qaadina ka ahaa isagoo xaaji uu soo galay marka maka weeye yaman buuna ka yimid faqaala lahu nabiy nabiga wuxuu ku yidhi caliy bima ahlalta maxaad soo xidhatay xajka markaad niyeysanaysay maxaad soo xidhatay ma xaj keligiiah ma xaj cumro ma ifraad baad soo xidhatay ma waxaad soo xidhatay qiraan faqaala wuxuu ihi saxaabigii cali ahlaltu waxaan soo xidhay biihlaali الnabiy nebi maxamed ay maa ahalla bihi الnabiy nabigu wuxuu soo xidhay baan soo xidhay maadaama nabi allow aan kaa foga si aan kuula xidhana aan aysan jirin waxaa ilaah waxaan xidhay xaj lamida xajkii nebi maxamed uu xidhay qaala nabigu wuxu uhi alayh الsalaaة wasalam lowlaa ana maciya alhadya haddaanan xoolo wadi lahayn la axlaltu waan xalaaloobi lahaa markaan cumrada la imaado intaan maka soo galo dawaafki quduumka la imaado sacyiga sameeyo waan xiran lahaa waan xalaaloobi lahaa kadibna maalinka sideedaadee dilxija ayaan xajin lahaa oo xaj xidhan lahaa sida ay muslimiintu u laakiin aniga waxaa ii diiday inaan xalaaloobon cumradii ka xalaaloobo ee xoolaha aan wado adaguna ilamid baa tahay ee wadaay ma xalaaloobi kartid kii nabigu soo yidhi xadiidkii jaabir iyo ibni iyo caaisha baynu ku soo marray waxadaaniihi waxaa kaloo xadiidkii ii tabiyey xajaaj ibnu shaacir athaqafi qaala xadaana cabdusamad yacni ibn cabdilwaari waxadaanii cabdullahi bnu haashim alcabdi xadaana bahz yacni ibni asad alcami qaala xadaana sulaym bn xayaan wadaadka cabdusamad ah iyo bahz kilaahumaa can sulaym bn xayaan waxayna sii mutaabacaynayeen wadaadkii ka horreeyey ibnu mahdi ahaa asaguna xadaanii suhaym bnu xayaan soo yidhi bihada lisnaad sanadka haddaad marayseen buu ku tabiyey suhaym bnu xayaan can marwan alasfar can anas bni maalikin radi allahu tacala canhu milahu ay mil xadiid saabiq hayr hase yeeshe ana fii riwaayati bahs bahs xadiidkiisay riwaayadiisa waxaa ku jira la xalaltu waan xalaaloobilaha meesha ahayd la axlaltu ayuu asagu wuxuu la xalaltu nina laan iyo xaabuu isku nina laanki iyo xada wuxuu u dhexaysiiye hamzo intaa un baa loo jeeda uu kala duwaya muslim xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana hushaym yacni bn bashiir asulami اlbahili can yaxya bn abi isxaaq wcabdاlcaziiz ibn suhayb waxumayd ibn abi xumayd aطawiil anahum jamaacadaas yaxya bn abi isxaaq cabdاlcaziiz ibn suhayb xumayd aطawiil anahum ayagu samicuu anasan anas inay maqleen bay sheegeen qaala anas wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilahi baan maqlay oo ahalla xidhay bihima ay bilcumrati wاlxaji nabi maxamedoo cumrihi xaj wada xidhay baan joogay oon maqlahayay jamiican si wada jira oo leh labayka cumratan waxaja alla waxaan kugu soo ajiibay cumro iyo xaj labayka cumratan waxaja sidaa leh waxadaanihi cali bnu xujr الsacdi ahbarna ismaaciil bn ibrahim bn culay ka wada can yaxya bn isxaaq alxadrami haddaad soo maraysen yaxya bn isxaaq alxadrami waxumayd aلطawiil qaala yaxya asagu wuxuu ihi fii xadiiihi yaxya bni abi isxaaq wuxuu yidhi samictu anasan yaquul anasoo labaan maqlay samictu nabiya sal allahu caleh wasalam yaquul labayka alla waxaan kugu soo ajiiboon la soo dhaqaaqoon kugula soo qastay beydkaada cumratun cumro iyo cumro asalkeedu ziyaarada la yidhahdaa beydka ilaahi la booqdo iyo waxajan xaj baan kuula imid wa qaala xumaydun ibn abi xumayd aawil asag wuxuu ma odhanin samictu rasul اlah sal slam yaquul labayka bicumratin waxajin idan nabi maxamed muxuu soo xidhay wuxuu soo xidhay xaj iyo cumro wada socda baabu ihlaali الnabiy saasuu u jeeda ay ma ahalla bihi الnabiyu min alxaji wاlcumra ayaa baabku laga wadaa iyo qaabku nabiga ugu dhawaaqay markuu xidhanayay waxadaana saciid mansuur وcمر الناqد وزر بن xرب جaميiعا can بن cuyayنة سفyاan qaala سacيid wuxuu hi asagu saciid mansuur asagu markuu xadiidka ii tabinaya dan muslima wuxuu yidhi xadaثna سufyaan بnu cuyaynata ee kuma gaabsanin can ibni cuyayn xadaثnي الزhriyu can xandلة بn caliي الأslmi qaala wuxuu hi xandلة samictu aba hurayra aba hurayran maqlayoo yuxadiثu ka tabinaya xadiidka can الnabiyi suubanaha salى الlaه عليه وsلم qaala nabigu wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye layuhilana bnu maryama ibnu maryama soo xidhan doona xaj bifaji rawxaa'i meesha rawxle wadadeeda nebiyulaahi ciisa alayhi salaatu wasalaam ayaa soo xajiyi doona oo maka soo aadi doona wadada loo yaqaana arawxaanuu ku iman doona ariiqii dheeraa ee nabigu markuu madiina ka soo baxay ee u soo socday wadooyinkuu soo maray waddo ka mida ah weeye bifajiguna waa ariiqa marna jahay noqota hadda wadaa loo jeedaa layuhilana bnu maryama maryam wiilkeedaa soo xidhan doona xaj iyo beyt kale usoo qasti doona bifajin rawxa meesha rawxa leeda wadadeeda sooma xaajan asagoo xaaja aw muctamira ama cumraysanaya asagoo xaj keligii wata ama cumro keligeed watuu beytka ilaahay soo istaagi doonaa aw amase layaniyannahumaa wuu lamaanayn doonaa wuu xidhiirin doonaa tanyigu huna waxaa laga wadaa labadood isku dari doonaa qiraan suu nabiguba yeer calayhi salaatu wasalaam labayka cumratan waxaja inuu soo yidhaahdo nabiyullahi ciise oo xaji cumro wascdo la yimaado iyo inuu cumro keligeed la yimaado iyo inuu xaj la yimaadaba waa iman doonaa isagoo xaaji ah yacnii xajku waxa weeye waa iyo xugum diiniyadoo muslimiintao dhanba ka dhexeeyey ambiyada min abina aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa nabiyullaahi muxamed xugum u dhexeeye weeye وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qal xadn leyث بن sacd ee ma aha khasiiso ku gooni ah ummadda islaamka wax ku gooni ah ma aha xadaثna qتaybaة بن سacيidi qal xadaثna leyث بن sacd can شhahaab الزhري bhada الإsناad sanadkaad aad marayseen oo can xandلة بn cali الأslmi can abi hurayra weeye milahu mil xadiiث الsaabiq buu sheegay oo leyث baa sheegay leyث ba wuxuu mutaabacaynaya ibn cuyayn kilahuma can الزhري qaal wuxuu le isagu markuu xadiidka tabinayo wladii nafsu muxamadin biyadihi lafdiga hore wuxuu ahaa wladii nafsii biyadihi ama lafdiga ley bnu sacd waxaa wladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nafta muxamed gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye nabi ciisaa soo xajiyi doona wadadaasuuna soo mari doona asagoo xaj keliya wata ama asagoo qiraana waxadaaniihi xarmalatu bnu yaxya tujiibi qaala ahbarani wahb cabdullah ahbaranii yunis yacni ibna yasiid alayli can shaab الzuhri can xandla marka yunus baa wuxuu mutaabacaynaya labada wadaadi ka horeysa leyt iyo ibnu cuyayna can xandalة bni caliy alslami xandala hadda magaciisa aabihii baa loo tiiriyey can xandalة bni caliy alslami anahu samica inuu maqlay buu sheegay aba hurayra radi allahu tacala canhu yaquul qaala rasuul اlah sal slm wladii nafsii biyadii bimili xadiiثihima fadakara wuxuu sheegay w yunus ibnu yaziid alayli wuxuu sheegay bimili xadiiihima xadii ibni cuyaynata wley bnu sacad xadiikii ley bnu sacad xadii lamida iyo ki bnu ayuu sheegay idan macalshaahidku waxaa weeye saxaabiga anas iyo abu hurayra hadda waxay isku raacsan yihiin nabigu inuu soo xidhay xaj qiraan ah oo uu soo xidhiiriyey cumro iyo soo raaciye xaj oo uusan ahayn mutamatic xaggana uusan ahayn mufrid xaj keligii wata markii laga feeriyo xagga dambe laga eego faji rawxa markuu sharxaayay wadaadka nawowi hoostuu ku qabto wuxuu ihi waa bifatxi اlfaai watajdiid اljiim qaal xaafid abubakr alxaariثi baa ku qoran meeshaas alxaazimi inay tahay baana u malaynaya marka waana sidaasoo kitaabkiisa alamaakin la yidhaahdo sabxada buu hadalkiisa ku jira wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay ninka abubakr alxaariثi la yidhi waa muطarif ibnu طariif alkuufi waa imaam muxadid oo qudwo ah oo taabiciinta ka tirsanaa dhintayna ga dhintay hawsha waa khalad wadaadka alxaazimi weeye abubakar alxaazimi eed garana ibn abi muusa ee iska lahaa alictibaar fi nnaasi walmansuuq kutub badanoo xadiian iska tawaariikhba oo qarnigii toddobaad ama lixaad dhintay weeye ninka uu hawsha ka soo guuriyey waa bayna makkata walmadiina meel udhaxaysa waana ariiqi nabigu u waana ariiquu maray xajat lwadaac wadaada fajr rawxa wada barakayso nabigu in badan uu ku lugeeye weeye nabi ciisena wuu soo mari doonaa maadaama uu nabiga ku xigo shareecadiisii uu boorka ka jafi doono baabu bayaani cadadi cumar الnabiy wa zamaanihinna wuxuu baab yahay in la caddeeyo inta goora nabigu u cumraystay baabu bayaani cadadi cumar الnabiy cumurooyinkii nabigu uu la yimid intuu noolaa uu cumraystay inta laga warqabo tiradooda in la caddeeyo iyo waa zamaanin xilliga ahaye nabigu ha cumraystee bilaheebuu cumraystay iyo sanadkii in la caddeeyo xadaana hadaab bnu khaalid hudbat bnu khaalidna waa layidhah alqaysi xadaana hamaam ibnu yaxya alcawd bnu dinaar albasri xadaana qataada bnu dacamat asaduusi ana anas bna maalik radi allahu tacaala canhu ahbarahu wuxuu ardaygiisa qataada u sheegay ana rasuul lah sal slam ictamara nabigu inuu cumraystay arbaca cumarin afar cumro kulluhunna dhammaantood xagga zamanka waxay dhaceen fii dilqacda bisha sidataan la yidhaahdo ila lati tii mooyeene maca xajatihi xajkiisa la socotay nabigu afar goor buu cumraystay afartaa cumro saddex ka mida bisha dilqacdaad u taqaana haddaad soomaalitiinee sidataal aad tidhaahdaan ayuu nabigu cumraystay cumrada afraadna waa cumradii la socotay xajkiisii qiraanka uu ku ahaayee sanadkii tobnaad ee hijrada xajatlwadaaci la socotay wuxuu idhi saxaabigii cumratan buu meel xuday ka soo cumraystay sanadkii lixaad bayna ahayd cumradii koobaad xudaybiya ka soo cumraystay aw amase zaman alxudaybiya zamankii xudaybiya yuu cumraystay fii dilqacda bisha idan tiradooduna afar bay ahaayeen zamankoodana dilqacday ahaayeen tii u dambaysana dilxijay dhacdayoo uu markaasi uu nabigu xajkiisa uu raaciyey xagga xidhashada haddii la eegana ayadna dilqacday soo dhacday maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo waadi alcaqiiq jooga ayuu xidhay oo israaciye xajkii cumrada oo isku daray wakhtigay dhacda haddii laga firay iyada laftirkoodu dilqacday dhacda iyaduna xagga wakhtiga tayib cumratan waxay ahayd tii koobaadi meel xudaybiya ka soo cumraystay aw zaman xudaybiya soo cumraystay fii dilqacda bisha seetale wa cumratanna min alcaami almuqbili cumarna waxay ahayd sanadka sanadka xigay fii dilqacdayna dhacay iyadoona bishii talbay dhacday nabigu aad ogtihiin markuu nabigu soo cumray sanadkii xudaybiya sanadkii lixaad waakay kufaaru quraysh u diideen maka inuu galo ay dheheen sanadka naga noqo hadal dheer kadib iyo dood dheer kadib waxaa lagu dhammaystay nabigu inuu laabto cumradina ay ka xalaaloobaan ilaa waan la sharay kadibna sanadka dambe umradii ay soo qalleeyaan saddex maalmood maka ay kadibna ay ka baxaan qurayshna ay u banayso intay nabi maxamed iyo saxaabadiisu dhammaysta cumrada qadaha ah oy oga xaydaan maka gudaheed waa cumradii marka labaad wa cumratan saddexaadna wuxuu ka soo cumraysa min jicraana jicraana bacda fatxi maka ay dhacday iyaduna xayu meeshii qasam uu qaybiyey hanaa'ima xunaynin fi dilqacda dilqacday dhacday cumratan min jicraana fii dilqacda iskugu xidhan yihiin cumrana waxay uu ka soo cumraystay jiciraanuu ka soo cumraystay dilqacdina dhacday goormuu nabigu cumraystay xayu meeshii qasama uu qaybiyey ama xiina qasama hanaayima cunayn ree xunayn xooluhu ka hanimaysan nabigu maalinkuu qaybiyey kadib waa kii saldhigii u deganaa ka soo baxay maka habeennimo yimid cumradii dhammaystay ku laabtay jiciraana ku tukada salaadii kabaa'itin sidaa isagoo baryey dad yaroo marka saxaabo ayaa ufiidhoonaa oo hawshaas ku baraarugay nabigu dad baan ka warqaminba nabigu xalay ceshii inuu ugu dambaysay haddana fajirkii waa tujiyey waxay u qaateen inuu nabigu meel u bixinba laakiin saxaabadii ka warqabtay waa raaceenba way la soo cumraysteen ayib u dambaysay wa cumratan maca xajatii midaan ayadoo lama sheegin xilligay dhacday tiro ahaanun baa la sheegay cumrada afraad inay ahaydoo xajkiisi ay la socotay laakiin goormay dhacday dilqacday dhacday saa darteed xadiikan qudhigiisa binafsi sanad buu bukhaari ku wariya binafsi sanad xadaanaa hadaab ibnu khaalid meeshu muslimi hudbat ibnu khaalid baa isagu yidhi marka hudbiya hadaabba wadaadku waa la yidhaahdaa ayuu ku soo saaraa saxaabiga anas haddaad arkaysaan ibnu cabaas ibnu cumar waxay xisaabeen cumradii nabiga laga sharay ee loo diiday beytka ilah inuu tagay cumrat lxudaybiya ahayd waana cumraha dee nabiguu soo xidhay waa loo diida inuu dhammaystiro wuu ka xalaaloobo asiga xoolaha ku gowracay xudaybiya kadibna laabtay tii ku xigtay oo sanadka toddobaad ahayd cumradii sanadkii sideedaad ahayd oo bacda fatxi maka jicraana ahayd sanadkii tobnaad ee hijrada tii la socotay xajatulwadaac afartaa wey hooyadan caaisho iyadu saddex bay ka jirtay cumrooyinka nabi saddex cumray ka dhigi jirtay oo marka cumrooyinka midda xudaybiya meesha ka saari jirta ama midda xajka la socotay meesha ka saari jirta oo waxay xisaabaysaa cumrooyinka soolamada ahaa ee madaxa bannaanaa ayay markaa xisaabaysa idan cumrooyinka nebi tiraduna waa sheegay xilligay dhici jireenna waa laguu sheego afartu waxay dhaceen fii dilqacda sidataal nabiguna sidaa wuxuu u yeelay calayhi salaatu wasalaam innaga soo maray xadiidka ibn cabaas baa lagu cadeeyey wuxuu ku burburinayey dhaqankii iyo caadadii soojireenka ahayd iyo sooyaalkii diiniyaed ee khaldanaa ee quraysh aaminsanayd inaan cumro la xidhan karin bilaha xajka shawaal iyo dilqacde iyo dilxijana aan la xidhan karin cumro xadaثna mxamed bn muثنى abu muسى الbsri qal xadaثna cabdالsamd yعni bn cabdاlwاriث buu ujeeda alcambari xadaثna hamaam bn yaxya xadaثna qataada bn dacmaة الsaduusi qaala sأltu أnasan anas baan weydiiyey kam xaja rasuul الlah imisuu nabigu xajiyey imise xaj buu nabigu xajiyaan ku idhi qaal anas wuxuu ihi xajatan waaxida anas waa ansaari ansaarna hadde nabigu xogtiisa waxay heleen si fiicanna uga warqabeen bacdamaa haajara ilayhim markuu soo hijrooday madiina yimid xaajajkii ka horreeyey madiina nabigu fatraduu maka joogay uu la yimid kama warhayaan badankood xajatan waaxida hal xaj buu nabigu xajiyey ay bacda haajara lagu xambaaraya cashirkii ee baynu ku soo faahfaahinay qadiyaddaas oon ka soo hadalay nabigu imisuu xajiyey intuu noolaa maka intuu joogay meeqa xaj buu xajiyey si guud marka laysku da noolashiisii waa inagii soo maray saddex bay ahaayeen iyo maya labay ahaayeen iyo maya waa ka badan afar bay ahaayeen xaafidkuna wuxuuba rajaxay waxaan shaki lahayn buuhi asagu nabigu intuu maka joogay inuu mar walbo xajay carabaad uu xajiyi jiray maxaa yeele xajku waa shay fadli badan diinna ahaa carab iyo muslimiin iyo ahlu tawxiid baddiin ah ma dhici karto nabigu inuu xaj la aaday ka hadho isagoo ka jooga naqli ma keenin caqli buu isticmaalay iyo maqaamka nabiga asagoo fiirinay waa macquul waa macquul laakiin waxaan ugu filan intay saxaabadu sheegeen ayib nabiga in la xurmeeyo ama la weyneeyo ama xaqiisa la dhowro yaa ugu munaabsasan ummaddana oogu xiga aaabadiisi axaabadiisi baa isku maandhaafay jaabir xadiikiisi fi sunan fii jaamic tirmid naga soo maray nabigu saddex xaj buu xajiyey laba xaj qabla alhijray ahaayeen xajna bacda alhijru ah waa xajatu wadaac waa kii jaabir soo yidhi xadikiina waa inaga dacfi ku tilmaannay waxaa kugu filan laba xaj baa la hubaa wuxuu nabigu saxaabaduna ay sheegeen xaj waa kan bacdama haajara wa xajdu wadaaca xajna waa xajkii uu soo tabiyey saxaabigu jubayr mucim ee uu yidhi anuu riti iga fakaday doondoonaya oo baadi goobaya ayaan maalin xaja carafa ka raadiyey liqayra iskugu timid iyo ummadda iskugu yimid markaasaan arkay nebi maxamedoo carabtii carafa taagnayn la socda qurayshna ay taagan tahay mashcarulxaraam musdalib ay joogaan markaasaan yidhi war ninka waa nin qurashi waa reer bani haashiim maxaa tolkii ka soo saarayoo carab dhex keenay ayagu waxay aaminsaneen xumus baan leedaha ama axmasiyiin baana la ka bix xaramka ilaah carafana xaramku ka baxsan tahay kadibna saxaabiga bacdamaa aslama ayuu xadiidka tabin jiray waa soo yidhi waxaan gartay ilaah inuu waafajiyey ilahay inuu waafajiyey xajkan marka jubayl muciman uu sheegay annawfali iyo xajkan ummaddo dhan bay isku raacday labadaa xaj baa xajka kale jaabir uu sheegay khilaaf baa ka taagan sugnaantaha xadiikiisa xadiikii jubal mudcin waxaynu ku soo marray badib ugu noqon karta hadda baynu maraynaa joogna hadda iyo ka fiiriya waan soo dhaafna ayib xajatan waaxidu nabigu xajiyey buui wuxuu cumraystay arbaca cumarin afar cumra nabigu waa gutay intuu noolaa hal xaj oo waajibana nabigu waa la yimid uma dakara wuxuu sheegay wadaadkan hamaam ah mise waxaa weeye cabdusamad cabdusamad weeye wuxuu sheegay bimili xadiii hadaab xadiikii hadaaboo kale u sheegay ama uma dakaran musana marka dhowaayahay ilaa hadda sheekhiisi buu sheegay oo hadaab ahaayo sheekhiisa labaadna waa maxamed musana idan xadiik kale sheegay w intaasu kaga gaabsaday وxadثnي زهير بن xرب أbو khayثمة النسائي قال xadثna xسن موسى الأشyب xسن موسى الأشyب شhيkhu أحمد أخبرنا زهير بن معاوية الجعفي أبو khayثمة الجعفي عن أبي إسحاق السبيع عمر عبد الله الهمداني قال سألت زيد بن أرقمان weydiiyey qataada anas buu weydiiyey wuxuuna ugu jawaabay nabigu hal xajna wuu xajiyey afar goorna waa cumraystay haddana saxaabigan eh, zayd bn arqam alansaari baa la weydiiyey kam hazawta maca rasuulilah imisaad nabiga la duushaa layidhi duulimaadka nabi maxamed labaataniyo dhowr buu ahaa shan ayaa lagu sheegaa wadaadana waa nimanna waa ka badiyaan intuu dagaalamayna dhowr iyo toban duulaan buu ahaa ay saxaabadu kam hazawta maca rasulilah sal slam qaala wuxuu ihi sabca toban duulaan baa nabiga la duuloon raacay qaala wuxuu uhi waxadatnii zayd bin arqam haddaan ahay wadaadka la yidhaahdo abi isxaaq anna rasul sal slam hazaa sagaaliyo toban nabigu inuu duulay buu sheegay intuu dagaalamay baa laga yaa u jeedo lakin waa laga badaya kutub tawaarikh siirad garan inta waa la sheega wanahu xaja bacda ma haajara xajatan waaxidatan xajat alwadaac wuxuu sheegay dhowr iyo toban duulaan nabigu inuu raacay nabiguna uu xajiyey bacda ma haajara intuu hijrooday kadib xajatan waaxida hal xaj buu xajiyey oo ah xajat alwadaac xajkii sagoodinta ummadda uula dardaarmay qaal abu isxaaq wuxuu yidhi abu isxaaq asabici weeye wabimakkatana wuxuu nabigu ku xajiyey xajatan ukhra makana nabigu intuu jooga xaj kaluu xajiyey intuu hijrooday kadibna hal xaj buu xajiyey makana xaj kale iigu darbu abu isxaaq asabici ayib idan taas waa isagoo maxfuudaadkiisii iyo cilmigiisii xadiidka zidna arqan kuma jirto taana waa xadiidka jubayn mucim xajaday sheegaysa wey waanu soo hormarinay وxadثna hاrون بد اللh الحmاl قال أخبرna محaمد بن بكر البursاني أخبرna بن جuريع عبدالملك قال سمعت cطاء بن رباح baan mقlay يhبر asagoo sheegayo xadika tabinay yuxadid bu ujeeda qaal wuxuu hi أخبرnي curwaة بن زubayr baa ii waramay qaal wuxuu hi kuntu waxaan aniga curwa وبن cumara iyo iبن cumar mustanidayni kuwa ku dangigisan ama ku tiirsan ila xujrati caaisha hooyadan caaisha qolkeedii xujradeedii qolkeedi masaajidka ku dheganaa ayaan dhabarka saara ama garabka saarun markaa ku tirtiirsanay wainaa annaguna la nasmacu aanu maqlayn darbaha bisawki bisiwaaki cafwan darbaha bisiwaaki tastannu darbaa dhufashadeeda bisiwaaki rumeya ku dhufanaysa ilkaheeda ay marinayso tastannu ayadoo rumeyanaysa ama cadayanaysa hooyadan cadaygeeda baan maqaysaan ugu dhownahay ila qol guryihii yaraa iska daashkaa ee iska dhiiqad ahaa weeye ku tiirsan tahay waad maqlaysaa ruuxa shanqadhiisii iyo biyuhu shubanhaya weysadiisi iyo rumaygiisa waad maqlaysa ayb qaala wuxuu idhi waxaan idhi yaa abaa cabdiraxmaan caaishoo ugu dhow oo rumayanaysa barqin salaad u weysaysanaysa cabdiramaan abu cabdiraxmaan waa ibnu cumare ibnu cumarna uu meeshu ku tiirsanay curwana uu joogo su'aal weydiiyey su-aal buu sheekha weydiiyey curwaa weydiinay waxaa idhi buri ya aba cabdiraxmaan ictamara الnabiyu rajab warka wuu hayaa kor wuxuu maqlay cur ibnu in laga soo guursho ibnu cumar nebi maxamed baa rajab cumraystay sida laga warqabana nabigu rajab weligii ma cumraysanin afar cumrood buu cumraystay afartan waxay dhexdhaceen dilqacda waa maqlin imaam soaniga soo sheegay waad meel kale aad cumradaa dhex dhacday hataa xajka wuxuu nabigu soo xidhay dilqacdu soo xidhay soo nabigu soo marrama nabigu wuxuu ka soo baxay madiino likhamsin baqayna min dilqacda kadib dilxijo afarna markuu soo galay cumradaan marka xajka uu nabigu soo raacay wuxuu soo xidhay waadi lcaqiiq dulxulayfa ku soo xidhay salli fi hada alwaadi ku tukaan layidhi kadibna israaci xajkii cumro waxay dhacday xagga xidhashada <coughs> fii dilqacda xagga raacitaankuba waxay raacday xajka oo keligeed ma mutaxanayna xaj la socotun baa loo jeedaa amaa zamanka iyo makaanka ayadna dilqacday ahayd xataa haddii la dilqacda ma ahayn rajama dhicin hadde rajab lama xajiyo rajab meesha lamama keeni karaba ictamara nabiyu fii rajab nabigu rajab ma cumraystay baan idhi buuhan qaala wuxuu nacam haa wuu cumraystay buui faqultu licaaisha caaisha waxaan ku hadday maqlaysa oo hooyadii habriirtii ay ummataah ay ummah bay ka dhigantahay fi saxi bukhaari yaa ummah yaa ummah baa ku yimid ay ummataah yaa abataah soo lama dhaho abataah iyo ummataah waa isku mid ummataah abataah waa xarfunada la geliye un weeye ah, ay ummata hooyoy alaa tasmaciina ma waadan maqlaynin maa yaquul abu cabdiraxmaan ah, labada sheekh buu isku dirhayaa isku qudaynhayaa hooyadan caaisho iyo ibnu cumar ibnu cumar buu wuxuu rabaa ladifan khaladka uu ku jiro in laga soxo khaladka ku jiro laga soxuu rabaa qaala waxay tihi caaisho wamaa yaquulu muxuu sheekhu leeyahay qultu waxaan yquulu wuxuu leeyahay ictamara الnabiyu fii rajabin nabigaa rajb cumraystay buu leehay faqaalat caaisha waxay ti yakfir allaahu liabi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan allah u dhaafa gafkiisa si guudna allah ugu dhaafo si gaar ahaana warkan allah u dhaafo lacamri mactamara fii rajab lacamri waa kelima carabka la mariyo marka wax la dhuujinhayo la adkaynayo oon dhaar looga qasdaynin dhaar looga qasday lacamri lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun qur-aankaad ku garanaysaan slkuna waa isku maandhaafeen ruuxa biniaadamkaa lacamri ma odhan karaa alla waa goone oo wuxuu doono ee markaa maslaa rabbi u arkay cilmigiisa iyo xikmadiisa inagu faragashan mayno laakiin haddaan aadamannahay lacamri maynoo bannaan tahay iyo lacamruka inaad ruux ku tidhaahdo jumhuur salaf saalix way banneeyeen waalkhalaf jamaaca min asalaf baa diidano min baabi alxalif ligayr illaahi bay leeyihiin oo waa taciimi towkiid waa eray carabka mara ku dureersada xaggana aan takiid iyo tacdiimina looga jeedin soomaalida eraya noocaas fara badan bay leedahay oy hadalka ku buuxishaan kuna xoojiyaan ama ay ku bilaabaan ayay ku furfurtaan lacamri waxay jiri camrigayaan ku dhaartay ama cumrigayge ma ctamara fii rajabin nabigu raja ma cumraysanin wama ctamara nabigu maba cumraysanin min cumratin cumro ilaa wainahu ibnu cumar lamachu nabigu la jiri hooyadan waxay tiri nabigu horta weliga ma cumraysanin rajab cumruu nabigu cumraystay oo cabdullahi uusan la socon jirtay jiri cumro kastoo nabigu uu cumraysto madiina ku cumraystay la socday ibnu cumar xudaybiya wuu la socday oo wuxuu la socday cumrat alqadaa la socday oo jiclaan la socday oo tii xajatu daac la socday afartaasuu nabigu cumraystay afarti nabiga uu la socdo uu raacay buu ku gafay mid ka mida uu yidhi rajab hawshaa ma jirto wama ctamara suban mana cumraysanin min cumratin cumro la sheego ilaa wainahu ibnu cumar la macahu maca rasuuli illaah rasuulkaa buu la socday idan waxaad goobjoog ahayd ee mararka qaarkood waxaa ka adhafi e wakhtigii iyo taariikhi hawsha waa idinku badan tahay ibn cumar maxaad kala yaabaysaan shalay wixii dhacay garan maysaan shalay dil idin weydiiyo maya laba kun labaatankii adu around la kacaysaan maxay taha around socon mayse wix sheega ma sheegi kartaan sanadkii baa xataa waayaysa asagoo bil baa laisku hayaa bil waxaa laisku haya waa bishii idinku sanadkii dhannaabaad iloobaysa ayib qaala wuxuu idhi curwa ibnu zubayr wabnu cumar yasmac ibnu cumarna wuxuu maqlahayaa jawaabta ay hooyadeen radisay fama qaala la walaa nacam sakata wuuuiiubayr famaa qaala ibn cumar la ma dhihin maya ma dhihin hooyoy maya nabigu wuxuu cumraystay rajab ma dhihin walaa nacam hooyaden waa iga garhaysaana ma dhihin sakata waa iska aamus shibuuri sukuudka inuu yahay sukuutu ictiraafin wa iqraarin wa rujuucin lilxaqi bacda ma tabayana u arkeen culama badankood saasay u arkaan وxadثna isxaaq بن ibrahim أhbarna jrير بن cabdالxamid الضبي can mansuur yعni muctamir الsulmi can mujaahid بn jabr الmaki xadiidkan waa muhiim hadda ku hor maraan soo maraynay dhowr boqoloo xadii ka hor mise laba boqol xadii ka hor aan soo maray niman xadii cileeyey oo ku cileeyi mujaahid lam yasmac min caaisha baanu soo marray waa idiin soo xaaliyey raqamkan saddex kun soddon iyo toddoba idinku iman doona baa idin soo idhi waaka maanta waad joogtaan in mujaahid uu toos caaisha wax ooga maqlay qisadii tusaysa waata can mujaahidin qaala mjanjir almaki wuxuu yidhi dakhaltu ana wa curwat bnu zubayr almasjida aniga iyo curnu zubayr waxaanu gallay masjidkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam faidaa cabdullaahi bni cumar baaba jaalisun ilaa xujrati caaisha markaan masaajidka aan gallay cabdullahi bni cumar baaba ku dangigsan ama ku tiirsan qolka hooyadeen caaisho radi allahu tacala والnaasu dadkuna riwaaya xadid kule bukhaari faida bnu cumar mustanid ilى xujraةi caaisha ayb والnaasu dadkuna yusaluuna aلضuxى fi اlmasjid muslimiintii taabiciini wixii meeshaa joogayna amin barqina weeyo masaajidkii bay salaatuduxa ku tukanayaan salaatu barqin bay ku tukanayaan fasa'alnaahu can salaatihim haddaan ahay aniga mujaahida iyo cur waxaanu weydiinay ibni cumar salaadan dadku ay tukanayaan barinka ee masaajidkaay la soo gelayaan maxaad u aragtaa faqaala wuxuu uhi bidcatun dabakatur wey bidcatun dabakeen wey hawl cusuboo nabiga laga soo diinkiis laga daba tuurayo oo diinta shuqul ku lahay yaa bidca madmuumu u jeedaa wadaaddo badanoo marka qabo duxadu inay sunno tahay adilana u keensada oon yarayn waxay leeyihin bidca wuxuu u jeedaa in masaajidda lala soo aado oo si muuqato loo tukado duhurka hortii waxaa bidcaah maxaa sunna ah guryihiina ku tukada masaajiddan hala soo aadina haddii ay kugu qabato adoo jooga ha laakiin in layidha dadkaa maxay tukanayaan halkaa qolyaa tukanaya meesha qolyaha rukuucsan warmaa sidee duxaa la tukanaya idan muuqaalkaasuu bidcaynaya hay-ada iyo qaabkay u dhacday buu diidan yahaye asalka salaadda ma diidano wadaaddo badan baa odhanaya keligiina ma rag badan baa bidcay ku sheegay duxada masaajida lagu tukado iska ilaaliyo iskaga fogaada guryihiina la aada salaadaas faqaal lahu curwa wuxuu ku yidhi <clears throat> yaa aba cabdiraxmaan aba cabdiraxmaanow su-aasha waan garanay idan sheekhu u xirma qaboojinhaya wadaadka saada ula faysaada suaal sanka ka gelisa inuu kaadidaa laga yaabaa su-aalaad ku haysata ama xoogu tacliiq ama waxaad leedahay sheekhu waad ku khaldantaha haddaad durbo ku bilowdo haddii asna waranku soo roganhaya qur-aanku soo roganaya kii odhan jira taabicigii u dhimrin lahaa ibnu cabbaas markaan su-aalaha weydiinayo cilmi badan baan ka xambaari lahaa laakiin cilmigii badnaa waxaan ku waayey wadaadkan yaan qadqatada ka geli jira u istaagi jiray kama ictamara rasuul lah rasulka imise goor buu cumraystay faqaala wuxuu afar buu cumraystay ixdaahunna midood fii rajab rajabay dhexdhacday buui fakarihnaa waxaanu kohonnay haddaan taabiciin an nukadibahu inaan beenino yani inaan gef ku xukunno an nukhaiah wanarudda calayhi aan radino oon waxba maadan sheegin aan dhahno iyo waad khaldan tahay iyo masaladu way kaa maqan tahay way kaa hoos baxday dhigo aan dhahno muxuu ihi baduridiin adamaamini fii masaabix ijaamic mujaladka afraad safxada ah qadiyadan oo kale maruu ka hadlaayay wamaa axsana aladaba maca axadi اlculamaa fadlan can kubaraa'i asaxaaba xashan allahu macahum bimanihi wa karamihi buuri sarkashi buu radinayaa oo ra'yi uu saxaabi qabay wuxuu idhi uu soo guuriyey ama uu tiirshay wuxuu ihi wa fiihi nadar wa fiihi nadar buu ka xanaaqay wadaadka wa fiihi nadar waxaa lagu yidhahdaa buu idhi hee taabiciin iyo wadaaddo kula mida ah, laakiin saxaabo iska ilaali wa fiihi nadar taxgee u socotaa saxaabi baa nebi maxamed baa sameeyey ama nabigaan ka maqlay leh wa fiihi nadar maxay tahay xadiidku waa daciif dheo ka niqaad laakiin iska ilaa naqliga fiihi nadarka ma dhihi kartid wuxuu hi markuu caabbaar caysanhay wadaadkiisa sarkashaha wuxuu hi wamaa axsana aladaba maca axad alculamaa in la edabsado maxaa ka wanaagsan marka culamada lala hadlahayo iska badaabu saxaabada waaweyn saxaabada weyn iska daaye culummada ahlucilmiga een saxaabo ahayn ayaa habboon marka wax la weydiin wax loo sheegi wax laga dhaadhicin wax lagu qabsan in la edabsado nebta ixtiraamka qadarinta aan laga tegin sayeelan eeg way ka xishoodeen inay dhahan ibn cumar waad ku qabteen caaisho oo isu dhigmaan hooyadiina ah wasamicnaa waxaanu maqalnay istinaana caaishata xaqa qaabo badan baa loo cadeeya inaad burka madaxay ugu dhufaton aan waranka ingiriisa bes laguma sheego qaabo badan baa xadka loo caddayn karaa adoo edabsanaya oon waxba ka tegaynin oon wadaadka facshiraynin oo ummad dhexda aan dhid kaga keenaynin yaad meelaha wax ugu sheegi kartaa laakiin soomaali baa tiino ma sugaysaa ma sugaysaa hayso baad la qamaamaysaa wasamicnaa waxaanu maqlnay istinaana caaisha caaisho rumaygeeda iyo cadayashadaanu maqalnay fi lxujrati ay ku cadayanayso faqaala curu wuxuu idhi alaa tasmaciin yaa umma almu'miniin hooyoy maadan maqlaynin ilaa maa yaquulu abu cabdiraxmaan miyaadan dhegaysanaynin hawshuu sheegay abu cabdiraxmaan oo marka idan waa tacdiim magaciisa ma sheegayaan kunyadiis watakniyatu cinda alcarabi waa tacdiim markay ku xurmayn ku qadarin maxay ku leeyiin ya abaa fulaan ya umma fulaan haadaa abu fulaan haadihi um fulaan bay odhanayaan waa marka lagu xurmaynayo marka lagu rabo in lagaa xayuubiyanayo magacaadoo qayaxan bay sheegayaan magacaadoo qayaxan hadday sheegaan meesha waxba kuma yaallo kale riwaaya ku timaada mooye cinda annidaa magacaada besh hadday kugu sheegaan waxaa weeye tacdiim meesha ma yaallo haddii laakiin la rabo in lagu xurmeeyo lagu qadariyo abu fulan way idan saxaabigii bay hadda ya abu cabdiraxmaan bay leeyihiin waa kunyadiisii waana ku qadarinaya faqaala waxay tii wamaa yaquulu muxuu leeyahay in la hebel baa sidaa maxaad ka kula boodi maysid in horta eh, masaladu kaa dhaadhacdo wixii aad hubsato qaala wuxuu ihi curwey yaquulu wuxuu ictamara الnabiyu arbaca cumarin ixdaahuna fii rajab nabigu afar jeer buu cumraystay midoodna waxay dhexdhacday bisha rajab faqaala waxay tii raxm ullah abcabdiraxmaan abcabdiraxmaan allah u naxariisto ma actamara rasuul lah sal lay slam rasuulka ilahi muusan cumraysanin wa huwa maca asagoon la soconin ibnu cumar la soconin nabigu maba cumraysan wma ctamara الnabiyu fii rajabin qad nabiguna weligii rajab ma cumraysan waa inaga soo maray lam yactamir rasuul lah sal slm ila fi dilqacda xadiikii ibni maaja aan ku margaranaysaan xadiita caaisha nebi maxamed weligii ma cumraysanin cumro aan ahayn bisha dilqacda tii koobaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad iyo tii afraadba waxay dhexdhaceen fii dilqacda idan hawsha marka rajab waa ismoodsiin wey ismoodsiin wey waxaa laga yaaba cumradii jicraana inuu ku khalday baa laga yaabaa oo idna dilqacda inuu rajab u qaatay baabu fadli cumrati fii ramadaan idan cumrayaa u fadli badan xilligee la cumraystaa wadaadda ramadaan bay yidhaahdeen xadiikiisuna u iman doonaa cumro la cumraysto bisha ramadaan baa u khayr badan khaasatan tobanka dambaa usii khayr badan bay wadaadda yidhaahdeen wadaaddana waxay leeyihiin cumro la cumraysto waxaa u khayr badan xilliyadii nebi maxamed ilahi uu ku beegay ku aadiyey calayhi isalaatu wasalaam oo ah dilqacda bishaataal in la u fiican nabi maxamed baa afartaa jeer cumraystay qolyahan waxay ku jawaabeen dhe nabigu afartaas goor wuxuu dilqacdo u cumraystay dhaqan soo jirinoo diinta ka dhan ah buu ku baabi'inayey jaahiliyadina way baaba'day diinkuna waa cadaaday dhanaha la kala cabahaya mar hadday sidaa tahay bisha ramadaan baa u fiican nabigaa sii jooga calayhi salaatu wasalaam iyagoo diinku caddaaday oo fatxu maka wixii ka dambeeyeyba hee lagu kala baxay fatxu maka wixii ka dambeeyey sanadkii sagaalaad kii nabigu intuu diray abubakr yidhi beydka ilaahay kuma soo ma iman karo mushrik loo diiday marka hawshaasi nabigu hadday fadli badanta usoo cumraysan waaye fadliga asagaa ummadda ugu jecele xilligu nabi maxamed cumraysta cumraysta dad kari weydaan ramadaankiina iskaga cali quba ramadaanna waa ka baabu fadli cumrati fii ramadaan ramadaan oo la cumraysto fadliga ku yimid xadaanii maxamed bn xaatim maymuun asamiin qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan buu u jeeda can ibnu jurayj cabdilmalik ahbaranii caطaa ibn abi rabaxin qaal samictu ibna cabaas yuxadiuna ibna cabaas oo noo tabinaya axaadiid can rasuuli illaah banyaan maqlay qaala wuxuu i fii xadiiihi qaala rasul la sl slm limra'ati min alansaar nabiga wuxuu ku haweenaya ansaareed samaaha bnu cabaas ibnu cabaas baa magacaabay haweenayda fanasiitu smaha magaceedina waan hilmaamay anugu sheekhu wuu sheegay magaceedee anaa hafay buu leeyahay anaa hafaydaa nin kale ee sheekhu magacu waa sheegay leh marka asalka iyo faniga xadiidka lagu socdo waa cataa laakiin xaafidku wuxuu rajaxayaa inuu ibnu jurayj yahay inuu ibnu jurayj yahay waxaa halmaamay waa ibnu jurayj oo xaafidow maxaad ku tidhi wuxuu leeyahay riwaayan dambe iman doontay xabiib almucallim baa caddaynaysa magaca ku dhawaaqaysa xabiib almucallim can cataa magacii buu sheegayaa xabiib almucallim ibn abi qariiba la yidhaahdo waa nin iqoo jabalo xaafida marka hadduu ninka halmaamay cataa yahay haddee xabiib magac ooma sheegeen marka ninka odhanay magac waan halmaamay waa ibnu jurayj oo ardayga cataa ah ee ma aha cataa oo arday ibnu cabaas macnahaasuu tilmaamayaa anigaas waxaa ii muuqanaya magaca sheegidiisu inuusan maxfuud ahayn magaca sheegidiisu haweeneyda inay haweeney ansaareed tahay bas ah lagu gaabso inay maxfuuda ay muuqanaysa maxaa yeelay man khaalafa ibnu jurayj fii cataa waa hawl culus buu la kulmahayaa ibnu jurayj cataa ninka ku khilaafa malagii galay ilaa abu xaatim araasi uu yidhi waman khaalafa ibnu jurayjin fii cataa'in faqad waqaca fii shulin buu faqad waqaca fii shughlin ninkii cataa ninkii ibnu juriic cataa ku khilaafa faqad waqaca fii shuqlin balaayo ku dhexdhacay marka ibnu jureej la awood ma aha ninka cafan xabeel macallim la awood ma aha ninka la yidhahda xabeel macallim waxaan lagu jamcin karaa cataa yaan magaca xusuusanin markuu xadiidka u tabinayey ibnu jurayj wuxuuna xusuustay markuu xadiidka u tabinayey xabiib almucallim waa la odhan karaa waana ixtimaal waalida xaafidkuna wou tilmaamay oo adiga ka soo qaad naftaado xoa maanta lagu weydiiy markaasaad xusuusan waaye garan maayo magaciisa muxua wadaadkii ma haye ka soco sheekada inoo wad mar damba adoo salaad tukanhayo kugu soo tuur ninka xariifka ah ama dib baba ka soo xusuusanba ama meelaad ku qortay baad heli in magacyada dib laga xusuusto way badan tahay aan ka soo qaadno cataa markuu ibnu jariir u tabin hayeyna inuusan xusuusan markii dambe uu qaadanaya xadiidka xayan mucalim can caطaana uu xusuustay wadaadka cilmihim haddii tarjiix la marana ibnu jurayj ninkii khaalaafa fii caطaa'in faqad waqaca fii shuglin weeye haddii la jamciyana waa suuragal aan iskaga tagno dhibma lah <clears throat> ibn cabaas baa magacaabay nabiga haweeney wuxuu ku yidhi limra'ati min alansaar qaala rasul sal sl limra'ati min alansaar maa manacaki maxaa kuu diiday gabadh yahay an sanadka inaad nala soo xajido maxaad oga hadhay ila nabigoo kii ummadoo dhan yidhi soo kaca ninkii xajin karo waa in raaco mudduu u qabtay culumuu diray fariin buu gudbiyey wareegtuu nabigu soo saaray madiina halaiskugu yimaado ama markaiskugu kaaya keena sanadka waan xajinaynaaye soo xajiyo camalka xajka naga barta waa nabigu yidhi marka dadku yaqaanoo dhan ba nabigu ay meesha ka waayo wuu qoonsanay gabadhun marka nabigu qoonsado oo ku yii soo laabtay maxaadan soo xajiyin qaala waxay tihi ya nabiy allah riwaayadii eh, axmed iyo bukhaari ya nabiy allah waa ti axmed lam yakun lana ilaa naadixaan xagga gaadiidka ka calacshay gabadhan gaadiid la'aan bay sheegatay lam yakun lanaa nooma ahay nabi allow ilaa naadixaan laba riti baanu lahayn naadixu ritiga lagu dhaansado reerka u adeega ama biyaha lagu eh, dhaansado ama xabaha lagu gurto ama xoole iyo maqal lagu qaada ama hala rartee yaa naadixaa la yidhahda lam yakun lana ilaa naadixaan laba rati un baan wax gaadiid oo yaan lahayn faxaja abuu waladiha ilmahayga aabbahood wuxuu ku xajiyey iyo wabnuha wiilkeediiba calaa naadixi faxaja wuxuu ku xajiyey abuu waladiha ilmaheeda aabbahood iyo wabnaha wiil iyaduu dhashayba calaa naadixin ku xajiyeen wa taraka lana wuxuu nooga tegey naadixan riti buu nooga tegey nandixu iyo nandaxu waa la in la kasriyaana loo badan yahay nandaxu calayhi aan ku dhaansanayno ama aan beerta ku waraabsanayno nandxu calayhi aw nandixu calayhi ay nastaqi calayhi ayb laba riti baan lahaynoo riti waxaa gaadisadoo ku xajiyey odaygii iyo wiiluu dhalay oo iyaduna ay dhasho haddii wiilkeed ah hal riti baa soo ritigaana aniga haddii ma qaadan karo reerkaa wuxuu u yahay gaadiid iyo ciidan u yahay nabi allo waxaan ku xajiyaan waaye gaadiid aan ku xajiyaan waaye qaala nabi wuxuu ihi faidaa jaءa ramadaanu faina cumratan fiihi cumro ramadaan la cumraysto tacdilu waxay u dhigantaha xajatan bay u dhigantaa وxadثna أحمد بن cabdة ضبي قال xadثna يزيد يعني بن زريع البصري xadثna xبيب المعلم بن أبي قريبة عن cطاء بن رباح عن بن عباس رضي الله تعالى عنهma أن النبي صلى ل سلم قال لامرأة من الأنصار haweeney ansar nabig wuxuu ku yidhi yuqaalu lahaa la yidhaahdo lagu magac dhabo umu sinaan gabadh umusinaan lagu magacdhabayo ma maa manacaki maxaa gabadhyahay kuu diidoo kaa rabay an takuunii xajajti macanaa inaad nala xajido maxaa kaa hor istaagay qaala waxay ti nabi allow naadixaani kaanaa liabi fulaan laba riti baa u ahaa ama u lahaa odaygai abu fulaan ahaa bay ka wadaa xaja huwa wabnuhu calaa axadihima abu fulaan iyo wiilkiisi ayaa labadii riti mid ka mida ah ku xajiyey wa kaana labaadna yasqii calayhi waxaa biyaha ku soo dhaamin jiray hulaaman addoonka yaga ritiga labaadna addoon aan leenaha biyaha ku soo dhaansho reerka ugu adeega oo riti aan laga oo reerka shaqeeyo wey midna iyo wiilkiisa ku xajiyey waxaan ugu aan nabi alloo waayey qaala nabi wuxuu uhi fa cumratun fii ramadaana cumro ramadaan aad cumraysato taqdii xajatan xaj cumro aad ah, ramadaan cumraysata xaj bay gudaa aw masaqa nabigu wuxuu yidhi xajatan maci cumratun fii ramadaana taqdii xajatan maci xaj aniga layla xajiyey ood ila socotay bay la ajir tahay haddaad cumraysato ramadaan gudihi riwaayada bukhaari faina cumratan fii ramadaana taqdii xajatan maci baa caddaynaysa in sidaa loo jeedo in sidaa loo jeedo idan fadliga cumrada bisha ramadaanna xadiikan baa asal u ah saxiixaanka halkaa xadii baa ku soo arooray waa xadii ibn cabaas ah sunanka xadii umu macqil iyo abu macqil baa ku yimid oo haweeney ansaareed ah. aniga malaahigu waxaan isleeyahay haweeneyda ansaareedee uu cataa uu hilmaamay magaceeda fii riwaayat ibni jurayj riwaayada xabiib mucalimna uu ku sheegay inay islaantaa tahay islaanta umumacqile xadiidkeeda waa mashhuur qiso dheer bayna leedahay siyaaqa xadiidkana isagaa u dhow say dooniba ha noqotee waa marwiyu can cabaas min uruqin ariiqa ugu qiimo badan waa ariiqu cataa ariiqa ugu xoog badan cinda ahli xadiid waa ariiqan ay ku gaabsadeen labada sheekh ku gaabsadeen bukhaari iyo muslim ariiq maxaa jira can saciid bni jubayr can ibn cabaas baa jir dacfi baa ku jira ariiq saddexaad baa jiro taawus bni kaysan can ibn cabaas isaguna dacfi baa ku jira ariiq afraad baa jiro mujaahid bnu jamc can ibn cabaasna waa munkar ariiq shanaad baa jiro bakr bn cabdillahi almusan oo sunanka ku yimaado isagu sanadkiisu aan dhibaato badan aysan ka muuqan laa bas bihi la odhan karaa xadiid haweenayda umusinaan lagu sheegayna riwaayadka umu sulaym alansaariya anas hooyadii bay ka dhigeen ayadna waa hayru maxfuud xadiidka jaabir xadiidkan caطaa meeshu ibn cabaas can jaabirin baa layidhi can caطaa can jaabirin baa laga wariyaa asna waa hayru maxfuud oo munkar weeye marka gabadhaasi in laga dhigo umu waa khaa meesha ibn cabaas in la geliyey jaabirna waa khaa duruqda xadiidka soo aroortay ibn cabaas waxaa ugu saxiisan ariiqu oo sheekheynku doorteen waxaa soo raaca ariiqu bakr bn cabdilahi اlmusani oo fii sunan abi daawuud wahayri aad ku marteen hawsha ayada marka sida xagga uruqda waxaa ii soo hadhay cumradan ayada cumradan ayada salafku way isku khilaafeen ma cumro khaas ku ahaa gabadhan ansaariyadda ah mise waa xugum caamaa ah laysku hayaa gabadha ansaariyadda ah haddii la yidhaahdo umu sinaan iyo umu macqil waa isku mid la yidhaahdo ayadaa la weydiiyo la yidhi qisadii nebi maxamed kaa qabsatay bal sheeke waxay tidhi markii la gaadhay markii xaj baa laygu lahaa bay tii xaj nadaray gashay xaj nadarah bay gashay shardi bay gashay baa laygu lahaa waajib ah la gaadhay xajkul wadaa waxaan damcay nabiga inaan la xajiyo xajka nadarka nabiga aan raaco odaygii iqayb waxaan ku idhi ritigii hebel ahaa baan rabaa inaan ku xajiyeysi anaa ku xajinhaya buui wiilkayga hebela waayo ritiga kale isi waxay tii wuxuu ritiga kale waaba waqaf waxaan ku waqfay fii sabiil illah jihaadkan ogu talagalay waa mawquufun cala aljihaadi wاlmujaahidiin xaj iyo cumro looguma talagelin waxay ku tidhi ritiga aad xajka aad ku waqaftay fii sabiil اllah haddaad isiiso waan ku xajiyi karaayo xajku wuxuu ka tirsan yahay min sabiil اllah mayuu yidhi waxaad tir waayahaye timirtan hadda qaarka kugu jirta meel raf ah derbiga marka inti geeda la sasaaro waxa la geliya rafka la yidhaha rufuuf iyo rifaafka waa lagu jamciyaa kan hadda marfashiyada shalfisyada waxa u taqaanaa timir ku rasnaysa timirtan intaad suuqa geyso soo gad riti igu soo baan ku xajiyo wuxuu timirtan waa biilka reerka timirtan waa biilka reerka iyo bakaarta haddaan hadda intaan soo gado irti kugu iibiye maxaad beelanaysaan idinkaga tagahaya gaajaad u dhammaanaysaan carruurta maxaan ku sameeyaa ritigaana aniyo wiilka nagama badno kanna wuxuu u xidhan yahay aljihaad fii sabiil illah timirtuna akoonka waxay u taallaa biilka reerka wey gabadhina naga fadhiiso waxay tiraad mar haddaad sidaa tidhi nabiga igu salaan wixiina dhex maray nabiga u sheeg bay tihi saaan isku qabana masale fiqa meesha taagane xaas baa tahay us meesha ma taallee culuma is haysee nabiga hawsheeda u geebay jiri nabigubu hawshu u sheegay markuu nabigu soo noqday oo xajkii ka soo laabtay buu gabadhi la kulmay oo mumacqil ahayd warkaadi odaygu waa ii sheegay adaana ka saxnaa buui run baad sheegtay alxaju min sabiili illaah waadna ku xajiyi kartay markaasaan idhi nabi allah de waa ogtahay way dhaafay nadarna waa ligu leeyahay xajki aan kula xaji la odaygu iga hor istaagay iga khasaariyey maxaa u dhigma maxaa he u dhigma ictamirii fii ramadaana faina cumratan fiihi tacdilu xajatan maci qisadaa dheer baa ku timid sunanka iyo saxaaxa oo ibn xabbaan ibn quseym ku timid ayadaa marka waxay odhan jirtay marka la weydiiyo waxay odhan jirtay hawshan ayada ah inaa anigu gooni igu tahay iyo inay idinkan kulma garanay odhan jirto hawshan eh, cumro dhexdhacday fii ramadaana xaj bay u dhigantaa eh, maanay khaas igu tahay mise ummaddu ila wadaagtaa ma garanhayay maxaa yeelay sabab maxay saa u tiri mushkil wey xadiidku mushkil xagee mushkil ka xajku wuxuu dhexdhacaa hmm, fii cashri dilxija tobanka dilxijuu ku dhacaa nabiguna wuxuu axaadiis ku sheegay fisaxaad garanaysaane camal ka khayr badan he camal saalixa oo ka khayr badan camalka la sameeyo tobanka dilxijo ma jiro ma tahmi soo maa haddii lagu dhaqona waxaa ka soo boodi he cumrada dhacda fii cashari lxija dhacda waxaa ka khayr badan cumrada dhacda fii ramadaan baa ka soo boodi xadiidkan wuxuu sheegay camal saalixa oo la sameeyo maalmaha dilxija maalma ka khayr badan ma jiro walaaljihaadu fii sabiililah walaaljihaadu fii sabiililah nabig waa u fafogooyey ilaa man kharaja bimaalihi wa nafsihi falam yarjic minhuma bishay aw kama qaal alayh isalaat wasalaam nabigu waa diiday xadiikan muxuu furhayaa qaacidii garaangirtu nabigu dhigay buu jebinayaa xadiidku midda kale camalkan sunnada ee dhexdhacay fii ramadaan ee xaj nabi maxamed la xajya u dhigma asna waa nabar weyn xaj buu u dhigma bese maaha waa tacdilu xajatan macii maca rasuul illah camalka nabiga lala sameeye lala jihaaday la garab istaagay midka keligan waa kale oog badan yihi isku baab ma marka xadiidku maadaama ishkaalka uu ku yimid haweenaydii warisay ansaariyada waxay odhan jirtay hawshaa manay gooni ugu tahay mise ummadday u dhaxaysaa garan maayo gooni maxaa kaga dhigaaya sababkay sheegta gabadha qabsaday waa sabab ayadaa la siiyo mudnaan gooni a la siiyo waa gabadh loo diiday ratay ku xajiilahayd biilki loo diiday nadar xaja ugu saaraa walidaalika wuxuu odhan jiray saciid bnu jubayr walaa naclamu haada ila lihadihi اlmar'ati waxdaha warka inaad fahanteen beelata raggiinna suxul dubay cumrada xajka ku haya cumrada fii ramadaan yaan rabaa inaan shuucaca ku furo miyaad fahanteen cumradan waa laysku haystaa umradan xajka u dhigantay waa cumrade maxaa sharado lagugu lahaaba mise waa xaj intaad isku dayday si walba aad yeesha aad kari weydood cudurdaar ka reebay oo sida adiikaabunuuulkiisasabulwuruudkiisa xaj shardia ah inuu ahaa xadiid baa caddaynaya fi sunan xajay si walba gabdho iskugu daydooo loo diiday inuu ahaana xadiid duruq baa caddaynaya idan qofka muslimka ah sof iyo xanji isku guntay geed dheeree geed gaaban buu u fuulay shay khayra ah aad samaysi karina waaye sharecadu maxay xukuntay in la siiyo camalkii qudhigiisa in la siiyo gabadha maxay isku dayday inay nabiga la xajido si walbay iskugu dayda way keri wayday tabar baa meel dhigtay qaacidu sharic waa maxay inay hesho weeye camal lamida kay doonaysay oo xajatun maca rasuulilah say ku heli kartaa gaadidba ma haysata hawshu waa adkaatay cumrayso gabadh yahay fii ramadaana fainaha tacdilu xajatan maci xididku waa isdoontee ma aragtan qawaacidda sharcada marka dadkan loo bandhigo hawshaad wadataan ma imanayso idla guflaynaysaa waxaad cumraysataan e sida taal cumraysta idan waxba yaan isku kalax tegayna anagu ra'yiga gabadha xadiidka warisa iyo saciid ibnu jubayr ba ila saxan qara'intaa markaan fiiriyo in gabadhan magaca umusinaan lagu sheegana maxfuud inuusahayn baa ii muuqanaysa lianna man khaalafa bnu jurayjin fi cataa'in faqad waqaca fii shuqlin gabadha meeshan lagu qariyey ansari waa gabadhaas umu macqila ee xadiidkoodu maxfuud yahay saxiixa fi sunan wasixaaxi walmasaaniid qisadaana ay martay in marka waxaa uun lagaga badbaadi karaa duruqda hadda aan idiin mariyey ama aan tilmaamay buu ku waafaqi karaa adiladii kale wadaadaha kale waxay leeyihiin wadaadou badda intaad joojiso xidku waa sidan hee ilaahay baa fadliga bixiya wadalika fadla yutiihi man yashaa ramadaanna waa xilli barakaysan camalkuna fadligiisu wuxuu ku muuqdaa mararka qaarkood tiradiisa ikhlaaskii sidqiga ruux uu muujinayo xilligii zamanku dhacayo kayfidii qaabku u dhacay kor baynu soo sheegnay alacmaalu tatafaadal bixasabi alaxwaali wاlashkhaasi wاlawqaati wاlazmina waxay la mid tahay qulwalle ninka akhriya fakaأnama faqad qara'a ulu اlqur'an tacdilu ulu اlqur'an qira'atu qul huwa اllahu axad tacdilu ulu اlqur'an cumra fii ramadaan tacdilu xajatan saasaa loo jeedaa niman yahow xajatan la geliy laakiin macii meelgeeya macii waxay doonaya nabiga maciisa inuu ku xajiyo oo kari waayey in lagu abaalgudaayo hawshu waa isdondoonanaysaa sayiduna noqotee waxaa loo badan yahay ragga dadka yarka ah ee salafka ah inay sax tahay xadiidkuna ishkaal ku jirin saa dartee caaa cafan shacbi wuxuu odhan jiray cumrada fii ramadaan la cumraysto waxaa la yidhaahdaa alxaj اlasqar cumrada la cumraysta fii ramadaana alxaj اlasqar xajka weynna alxaj اlakbar laakiin wa min ariiq abi hind min ariiqi daawud bn abi hindi wa can shacbiy waa nin iqo imaama jabala laakinahu wahima fii aakhiri cumri kana yahimu wayukhطu fii aakhiri cumrihi saydun ha noqotee eh, axmed iyo khayrkii isxaaq waxay odhan jireen waqad abata wasax can rasuuliillaah ana cumratan fii ramadaan tacdilu xajatan laakiin baxdigaa idiin sheegay xaafidkuna waa tilmaamay nawowina waa tilmaamaya ibn cabdilbar waa tilmaamay laakiin qaabka hadda idinku dhigeed u fahanteen markaad fiirisaan hawshaasi far baa ku godan waa masale laysku hayo waa khaas iyo waa caam xadiikan xadii u makhraati kacahayoo saxiixoo kalena ma jiro oo sidaan u dhigahaya oo ka dhigaya maslada mutlaqa ka dhigahaya axaadiista soo arortay waxaa weeye hawshaa khaaska gabadha oo macqila ah ay qabsatay ama mutulayq oo isla kunyadii oo macqil ah sida uu ibn cabdilbar rajaxay xaafidkaaba ka doodeen laakiin doodiisu ilama saxane waxaa weeye xaj la awoodi waayo ama sharad ahaa oo nabiga in xajay la doonayo tabarna loo waayo baa ilaahay ugu abaalgudayaa qaacidatu sharcina waxaa weye ninkii shay isku daya khayra asbaabtii oo la yimaado kadibna keri waaya ama cudurdaar uu ku yimaado in la siiyo ajirkii qudhigiisa waxaan lagu heli karaa cumro la cumraysta fii ramadaana walaysa alxadiiu calaa iطlaaqihi qaraa'inu takhsiis hadday yimaadaan ima dhihi kartaan alasu fi اlakaami wa istiwaau lmukalafiina fiiha asal waxaa weeye axkaamta muslimiinta o dhan inay u siman tahay laakiin waxaa mutafaqa qaraa'inu takhsiis hadday meesha jirto inaan qaacida aysan soconaynin qaraa'inu takhsiisna waa sheegay haddii rabbi idinku anfaco waa khayr haddaad diidaanna wallahu subxana wa tacala aclam qadaaya cayadna waxaan wada caawo dhan soomaaliyada ma ahayn waa xadiidkay makhraatu noqonaysa qadaaya cayad qadiya cayn khaasay ahayd lama caamin karo waa tuu saciid ibnu jubayr taagan yahay oy gabadhu taagan tahay oo iyadu leedahay maxaa yeele alfaad badan baan idinka tago haddaan idiin sheego aad aamini lahaydeen cumradan inay gabadha gooni ku tahay oo xadiidka ku yimid xadiidka